كتاب تذكرة السامع والمتكلم للإمام ابن الجماعة عليه رحمة الله في ليلة الاثنين العاشر من شهر ربيع الثاني عام 1438 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم majliskan oo majliskii shanaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tadkiratu saamic almutakalim lilimaam ibn jamaca caleyh raxmat ullah cashirkana waa casharka amaba waxaan maraynay qofka caalimka ah aadaabta looga baahan yahay naftiisa weliba khaasatan naftiisa aadaabta inuu muxuu ku dhaqmo loo baahan yahay ayaan ku soo jirna weeyaan nawca waxaan marka maraynay kow iyo tobanaad annawcu alxaadi cashar nooca kow iyo tobanaad iyo aadaabta kow iyo tobanaad ee qofka caalimka ah oo dadka cilmiga bara looga baahan yahay inuu la yimaado naftiisa khaasatan anlaa yastankifa waa inuusan iska kibirsiinin inuusan ka santaagin anlaa yastankifa waa inuusan ka santaagin an yastafiida inuu faa'iidaysto maa laa yaclamuhu wuxuusan ogayn uusan aqoon u lahayn miman qof inuu ka faa'iidaysto huwa isagaba duunahu isaga ka hooseeya mansiban xagga boos ahaan iyo derajada kaga hooseeya aw nasaban ama xagga nasabka kaga hooseeya weeyaan aw sinan ama xagga da'da kaga hooseeya bal yakuunu wuxuu ahaanayaa xariisan mid ku dadaalo cala alfaa'idati faa'idada ku dadaal ayuu ahaanayaa xaytu kaanat meel alla meeshay ahaatay waalxikmatu xikmaddana daallat lmumini qofka muminka ah ayada baadidiisa weeyaan baadida ka maqan qofka muminka ah waa xikmadda weeyaan yaltaqituhaa wuu ka soo qaadanayaa wuu la soo wareegayaa xayu wajadaha meel alle meeshuu ka helo imaamka wuxuu ku bilaabay caleyh raxmatullah nooca kow-iyo tobanaad in uusan qofka ahlucilmiga ah ka inuu cilmiga ka qaato cid hoosayso wuxuu usoo qaatay marka uu ka bilaabay xagga madaxnimada iyo xagga darajada qof kaga hoosay inuu cilmi ka qaato inuusan ka santaagin weeyaan lidalika waxay dhihi jireen laa yanbulu aalibu xataa yaahuda miman huwa fowqahu wa miman huwa duunahu qofka caalima noqdo oo cilmi ma yeesha ay dhihi jireen ahlu cilmiga iyo raggii salafka ahaa oo qof nabiil ah oo aqoon fiican ma noqda ilaa cidda ka saraysa cidda ka hoosaysa cilmiga ka qaata weeyaan aw nasaban ama xagga nasabka nasabka abcan kulkum min aadam waaadamu min turaab kulkum min aadam waaadam min turaab laakiin waxaa laga yaabaa inuu kala danlaya addoon oo kale qof addoon ahoo la leeyahay amaba qof addoonnimo soo maroo la xoreeyey oo mawla ah hadduu qofka qoreyshi yahay ama qof muxuu ahaa dhankaas in xataa hadduu ka hooseeyo oo addoon uu yahay inuusan ka santaagin cilmigu inuu ka qaato weyaan sidoo kale qof ka dayar isagoo qof weyna ah, ka qaato inuusan ka bal wuxuu ku dadaalayaa qofka inuu mxuu ahaa faa'iida inuu helo meel alle meeshuu ka helo maxaa yeeley qofka mu'minka ah xikmadda waa baadida ka lunsan adi haddii ay baadi kaa maqan tahay ma hebel inuu ii keeno baa shardi ku ah waa maya in baadadaadii aad gacanta ku dhegta ood ilaahay subxana wa taala kuu yasirun baa kuu danna laakiin hebel baan ka heli ama hebel waa inuu ii keena waxa la yidhaha ma waa xadii daciifa weeyaan laakiin waxaa kaaga filan xadiidkii saxiixa ahaa oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ninka abi hurayre ahaa uu xil saaray radia allahu tacala anhu arda inuu ilaaliya mxuu ahaa raashiinka sadaqada oo masaajidka lagu goglay kadibna ibliis intuu yimid uu bilaabay inuu aruursada uu qabtay markaasaa waxaa weeyaan miskiinnimo iyo ciyaal buu u sheegtay inuusan usoo laabanayn uu sheegtay uu sii daayey habeenkii markay arrintaa dhacday subaxda nebiga wuxuu yidhi maa facala asiiruka kii xali aad xabistay oo maxbuuskaaga ahaa muxuu sameeyey markaasaa wuxuu nabi alla wuxuu sheegto inuu faqiir yahay ciyaalna uu been uu sheegu yidhi soo noqon doonaa wuu soo laabtay mar labaad sidii oo kale habeenka saddexaad haka yaabin yidhi caawa inaan ku dayo inaan ku dayo haka yaabin markaasuu yidhi warni waxad yeeli waxbaan ku baryi wax ku anfacaan ku bari adduuniya aakhira iskayda markaasu ayad korsigu baray markaas wuxuu sheegay in ilaahay uu ilaalina ibliis inuusoo dhawaanin hadduu ayad korsi akhriyo nabiga arrinta u sheegay sal l slm markaasuu yidhi nabi allah wuxuu sheegtay ninkaas in wax ibara saasaan kusii dayy abi hurera waa nin cilmiga aad u jeclaa markaasaa wuxuu yidhi sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheegay laakiin waa beenaala ibliis baa wax laga qaatay marka haddii ibliis wax laga qaatay ka warra marka qof muxuu ahaa kala umumin ah haba muxuu aha cilmi yaraado ama si xaaladiisa ah ahaatay hadduuba muxuu ahaa wax kuu faa'idayna qaala saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi laa yazaalu rajulu ninka muxuu ahaa eh, raggii salaf ka mid ah wuxuu leeyahay laa yazaalu kama zuula rajuluni qofka ama ninka caaliman inuu caalim yahay kama zuula maa tacalama intuu cilmiga barana weyaan qalinqoyan intuu yahay qofka cilmiga uu horey usii wata kama zuula inuu caalim yahay weyaan faidaa taraka tacaluma waxbarashada hadduu iskaga taga aw wadanna uu maleeyo annahu qad istaghna isaga inuu muxuu ahaa deeqtoomay waktafaa uu ku ekaaday bimaa cinda wixii agtiisa ahaaday intii aad soo bartay uu ku ekaado fa huwa isaga ajhalu ma yakuun in uu ahaado intu ugu jaahilnimadii badan ya fainahu isaga ajhalu maa yakuun intuu ahaada waa intuu ugu jaahilnimo badan yahi weyaan marka ayada ayuu qofku ugu liitaa wa anshada markaasuu muxuu ahaa akhriyey ood ku dhawaaqay ku gabyey amaba wa anshada waxaa ku dhawaaqay oo ku gabyey bacdu alcarabi carabta qaar ka mid waxay ku gabyeen e walaysa alcamaa tuula su'aali wainama tamaamu alcamaa tuulu sukuuti cala aljahli walaysa ma ahaanin alcamaa indhoolnimada ma ahaanin uula suaali suaal badnaanteed ama dhirarkeed ma ahaanin inaad tira waxaa iga waran waxaa ii sheeg wa maxaa yihiin wa maoed inaad inaad qofki yidhahdo ta ayada ma ahaanin indhola-aan wainamaa in kalemaane tamaamu lcamaa indhoolada oo dhammaashitirin waxay ahaatay wuxuu ahaaday tuulu asukuut amusnaan oo la dheereeyo oonan muxuu ahaa la dhawaaqin cala aljahli maca aljahli qofki isagoo jaahil ah inuu haddana afka xirto waxba weydiisanin taas ayaa waxaa wey dhalaanta runta ah oo taamka ah oo dhammaasha tiran oo haba yaraatay wax ka dhininta ayada weeyaan saasay ku gabyeen weyaan marka qofka hadduu aqoon lahayn fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waa aayad qur-aan isbarays amar waa ahla dikri in kuntum laa taclamuun qofka haddii aad wixii ku aamuso marka lidaalika culimada waxaa yidhahan waa noo imaan doontaa eh? laba qof ma liibaanaan inay cilmi meel ka garan ka sugin mustaxyin wamustakbir qof xishoodla ah oo cilmigii inuu dadka muxuu ah weydiistaba ka xishoodo oo geesdhowr qaba qofka isaga lagama yaabo inuu meel gaaro sidoo kale qofka mustakbirka oo ma kana ag fadhiisani ma kana wax ka dhegaysani muxuu ii sheegi kan qofkaana weligiis saasunbuu muxua meelaha warwareegi saasunbuu muxua meelahaas taagtaagnaanaya uu cumrigiis ku dhammaanaya walciyaadu billah nacam dembiga kale ood xambaarsiyo kibirkana de waa iska garanaysaan oo alkibru alkibriyaau izaari wاlcadamaةu ridaa'i faman naaزacniihima faqad cadabtuhu cadaab ayuu ku mudanaya qofka kibirka weeyaan waqaana jamacatu jamaca waxay ahayeen koox oo min asalfi salafka ka mid a yastafiiduuna kuwa ka faa'iidaysto min alabatihim ardaydooda ayay ka faa'idaysan jireen maa laysa wixii aanan ahaanin cindahum agtooda cilmi ah ardayga haddii aad cilmi kuga dhammo ood fani mucayankaaga fiican yahay ardaygaaga ka faa'idayso oo ha kuu dhiga oo ha ku bara oo su'aala oo ka faa'iidayso saasay salafka qayb ka mid ahaan jireen weeyaan qaala alxumaydiyu imaam alxumaydi ayaa wuxuu leeyahay wa huwa tilmiid shaafici imaam shaafici ardaygiisa weeyaane saaxibtu shaaficiya imaam shaafici ayaan la saaxibay min makkata maka laga bilaaba ilaa misra ilaa masar ayaan u raacay on isla soconay weeyaan imaam shaafici iska raacnay waa xerowgii imaam shaafici ilaa masar ayaan u diyaarad miyaad u baabuur ma ahan waa mxuu ahaa markay u badanta neef geel baa la saaran yihi waa lugoo kale un waa lugun fa kuntu waxaan ahaa marka ayuu leeyahy xumaydi raximahum allah jamiican astafiidu mid ka faa'iidaysta minhu isaga almasaa'ila masaa'isha fiqiga ayaan ka faa'idaysan jiray masaaisha fiqiga muxuu ahaa ayaad sheikh igu ahaa wa kaana wuxuu ahaa imaam shaafici yastafiidu mid iga faa'idaysta mina xaggayga alxadiid xadiidku iga faa'idaysan jiray marka ardaygii ayaa wuxuu sheikha ka faa'idaysanayaa masaa'ishii sheekhiina wuxuu ka faa'idaysanayaa axaadiiskii nacam wa qaala axmed ibn xambal imaam axmedna wuxuu yidhi qaala lana shaafici imaam shaafici oo muxuu ah sheekhiisii ah wuxuu nagu yidhi antum aclamu bilxadiidi minii antum adinka ayaa aclamu ogaan badan bilxadiidi xadiidka nabiga calaih salatu slam minii xaggayga adinka ayaa igaga aqoon roon xagga xadiidka faida a haduu ansaxa cindakum agtiina alxadiidu xadiidka hadduu ansaxa faquluu lana noo dhaha oo noo sheega xataa aahuda bihi si aan maxaa u qaato oon xadiidkii isaga ahaa aan ugu camalfalo oon axkaamta aan diyaarina aan mxuu ahaa aan ugu daro oon istinbaa iyo cilmi xugun aan kagala soo baxa weyaan waa ardaygiisii ay wuxuu leeyahay aqoonta xadiidkan iga fiicantihiin marka heerkaas ilaa qofka ka gaara inuu meel gaala haba ka sugan weyaan wasaxa waxaa ansaxay riwaayata jamaacatin jamaaca riwaayadood iyo koox oo min asaxaabati saxaabada ka mid ah, ayaa ansaxday wey can taabiciina taabiciinta ay ka wariyeen waxa waxaaba ka daranba in qayb saxaabada nabigeena calayhi sala slam ka mid ah oo nabiga soo gaartay aragtay rumaysay raacday la jihaaday wax muxuu cilmi badan ka qaadatay inay culuum iyo cilmiga shareecada qayb ka ah, ay ka qaateen raggii nabiga arkin calayhi salatu oo ka dambeeyey taabiciinta ragga ayaga waxaa ka ah, abu hurayra oo taqaanaan raawiyat iyo ninka la yihahda mucaawiya ibn abi sufyaan katib alwaxyi lirasuli lah sal l slm waxyiga nabiga nin ku qori jiray iyo ibnu cabaas xabru اlummati ummaddan muftigeeda iyo turjumaan quraan qur-aanka ninka fasiray saddexdaa nin waxay isku raaceen kacb alaxbaar ninka la yihao taabicigaha inay cilmi badan ka qaateen oy muxua waraysan jireen ka warrama marka oo xadiid ay ka qaadan jireen marka arinta ayada marka waxay kutusinaysaa qofka mansiladaydaa sarraysa oo sheekha ayaana iyo aqoonaan le iyo muxuu aha inaadan mxu ah qofku u haajirin inuu cilmigii meel alle meeshuu yeelo uu ka qaato weeyaan wasaxa waa ka ansaxay waxaa ansaxay riwaayatu jaamacatin koox mxuua ah riwaayadeed oo min asaxaabati saxaabada nabiga ka mid alai slat slam can itaabiciina taabiciinta radia allahu can asaxaaba waraxima wa ablaq min dalika arrinkaa waxaa kasii xaydheer kullihi dhammaantiis qiraa'atu rasuuli illaahi rasuulka alla sala la slm akhrintiisa calaa ubay bni kacbin ubay bnu kacbin nabiga inuu ku dul akhriyey ayaa ka sii darnayd weyn qirada waxaa laga yaabaa annaga hadda tusaale ahaan qof inaad wax ku dul akhriso oo hadda sheekh inuu intuu meel fadhiisto wax akhriyo eh, inay tahay eh, qofka loo akhrina oo asaga lagu dul akhrina inuu muxuu ahaa qofka loo faa'iideyna uu yahay laakiin ariiqada salafka waxay ahaan jirtay sheekha meeluu iska fadhiisan jiray kadibna qofka ardayga ah ayaa kitaabka soo qaadi isaga kitaabka dul arini marka haddii marka meel uu sharax u baahan yahan sheekh wuu taabani haddii meel uu ka khaldana wuu ka sixi hadduu meel ka boodo wuu ku soo celini laakiin akhrinta waxaa iska lah ardayga iskale weeyaan ila alaan xaramaynka arrinta iyada waa lagaga dhaqma oo darsi intuu sheekh kitaab soo qaato uu isaga dareerin lama arko sheekh kitaabkiisuu qaadanayo iska fadhiisani ama kitaab laru soo fadhiisani kadibna ardaygii ayaa kitaabka akhrini meeshii marka u muuqata muxuu ahaa sharaxay u baahato ayuu sheekhii taabanaya laakiin annaga suuragal ma naga taagta anaga waa maya waxa keena waxaa wey wuxuu la fasiri waa laf soomaaliyeyni ummaddaana dee sidii meesha ku taalon ba al akhrini moogta ummaddiina waa wada fahmaysaan lakiin haddii hadda arday inta loo dhiiba layi ardaya waxaad yeelaysaa kitaabkan akhri carabiguu akhrinaya laakiin laqbadiin ma asaga loo dayni marka waxoogaho ishkaal dhankaas ah, muxuua ah, jira lidalika nabigeena alai sl slam ubay ayuu qur-aanka ku dul akhriyey waa ka marka fa qaala wuxuu yidhi wa ablaqu min dalika arrinkaa wax ka sii xayleer kullihi dhammaantii qira'atu rasul rasulka al akhrintiisa calaa ubay ibni kacbin radia allahu tacala canhu ardahu ku dul akhriyey oo wa qaala weliba nabiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam amaranii allah allah i faray an aqra' calayka inaan kugu dul akhriya lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina munfakiina xataa taأtiyahum اlbayina suurat اlbayin inaan kugu dul akhriya ayuu rabbi ifaray weeyaan markaasaa wuxuu yidhi ubay nabi allow ilaahay ma i magacaabe oo ubay miyuu yidhi nacamuu yidhi waa ku magacaabe markaasuu oohiin la dhacay ubay ilaa ka suuxi gaara radia allahu arda laba shayba tan koobaad in waxaa weeyaan uu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu muxuu ahaa ku dul iyo inuu rabbi subxaana wa tacaala soo faray oo weliba magaciisu rabbilciza sheegay ubayi marka rabbi cadamadiisa loo fiiriye muxuu yahay ubayi marka loo fiiriy maxamed alai sla muxuu yahay radi allahu tacala anhu arda halkaasuu la ooyey marka qofka faadilka oo fadliga badan inuu qofka mafduulka ah muxuu ah cilmi ka qaato wax dhibaato ku sugan ma lahan waana waxa nubliga iyo aqoonta fiican keena weeyaan nacam waxaa la mid ayadna ah in ninka la yidhaahda cabdullahi bn mascuud radia allahu tacala canhu uu nabiga qur-aanka ka dhegaystay ilaa aad ka ooheysay nabiga ala sl slam noo iman insha allahu tacala qaaluu waxay yidhahdeen raggii muxuu ahaa salafka ah ama culimada waxay yidhaahdeen wa min fawaa'idihi faa'iidooyinkiisa qofka caalimka inuu qofka ka cilmiga yar inuu wax ka barto ood ku dul akhriyo fawaa'iddeeda waxaa ka mid ah anlaa yamtanica inuusan ka reebtoomin alfaadilu qofka faadiga oo fadliga badan alfaadilu qofka fadliga badan min alahdi qaadasho ood cilmiga ka qaata can ilmafduuli qofka laga fadli badan yahay weeyaan wa min xadiiskan waxaa ka mid ah ad kala jeeda cafwan xadiiskan uu nabiga cala slat slam ku dul akhriyey ubayi waxaa fawaaidda laga qaadana waxaa ka mid ah an laa yamtanica inuusan ka reebtoomin alfaadil qofka fadliga badan min alahdi inuu cilmiga ka qaata can ilmafduuli qofka laga fadliga badan yahay weeyaan annowcu aani cashar nowcu toban iyo labaad oo aadaabta looga baahan yahay qofka caalimka naftiisa ay u baahan tahay inuu yimaado alishtiqaalu inuu ku mashquula ka shaqeeyo bitasniifi inuu kitaabaha qoro tasniif kitaabkan hadda waa kitaab musanafa alxaafid ibnu jamac caleyh raxmatullah ayaa qoray marka inuu kitaabka alifo ood kitaabaha qora inuu ka shaqeeya ayaa aadaabta looga baahan yahay qofka caalimka ah ka mid ah weeyaan iyo waljamci uruurin tasniifka inta badan waxaa weeyaan iyo jamciga baynahumaa cumuum waa inta wa ka qaba inta wa ka qaad muxuu ahaa wax isku hagaaji weeyaan iyo wataliif taliifka marka taliifka iyo jamciga iyo tasniifka intaba waa kitaabka oo qofka u qoro weeyaan amaba isaga laftirkiisa muxuu aha isagoon lagaga horaynin ha bilaabo cilmigaas isaga ah amaba cilmi kitaabaha soo gaabiyo dad kale ay qoreen amaba ha tanqixiyo ha qeexo oo wax badan taxqiiq waxa la yidhaha ku sameeyo ama jamci ha sameeyo adiga inuu qoraal sameeyo qofka caalimka ah ayaa loo baahan yahy ummadda soomaaliyeedna dhanka isaga wax kaga liidan ummadaha waa ku yaryihiin aan filaya khaasatan culimadooda muxuu ahaa mualafaadka iyo kutubaha culimada soomaaliyeed ay qoreen haddii la aruuriyo wax aad u kooban aad iyo aad u kooban dad aad nooga aqoon yar oo aad iyo aad boqol kiiba boqol naga aqoon yar ayaa naga mualafaad badan inta culamo aho soomaalia ay haysata inta xufaad ay leeyihiin inta mufasiriin ay leeyihiin inta mxua luqa alcarabiya taqaana inta waxaa waya mxua taqaana eh, fiqiga iyo mxua usuushiisa taqaana dalalka qaar lagama hela sida dhabta ah maca dalika aad bay u yaryihiin haddaan arkaya dambe in mualafaat dhowr ah hadda sanadkan hadda ku jirno oo naga dhammaadayo labada kun dhowr kitaab oo culimo soomaaliyeed ay qoreen oo soo baxday internetku arkayay marka arinta ayada waxaa weyaan waxaan aad loogu baahan yahay qofka caalimkaa inuu ku dhaqaaqo weyaan xataa taarikhda ummadda soomaaliyeed taarikh nasabka dhan walba wax qoran lama arko inta badan waa un hebel saa saasay ahaan jirtay waa mxuu mushaafaha inuu qofka qofka u sheego awogii kasoo guriyay awogii kale wahakada wax noo qoran lama hay waayo ama aad bay u yaryihiin marka taliifka wax loo baahan yahy aadaabta waxaa ka mid ah aani cashar alishtiqaalu qofka tasniif iyo waljamci uruurin iyo wataliifi taliif intaba kitaabkutubta la qoro weeyaan laakin warka lagu laabaye maca tamaami alfadiilati fadligiisa qofka waa inay taamnimadeeda la jirto weeyaan oo qofka mualifka noqona oo kitaabka qora waa in fadligiisa uu taam yahay ood kaamil yahay nin qof fadliga cilmiga la weeyaan oo cilmigii xambaarsan inay kaamil u tahay oo qofka adawaadkii loo baahnaa in wax lagu qoro in qofka uu leeyahay ood awoodda uu leeyahay weyn aqoontaadn leeyahay fa innahu maxaa yeelay qofka isaga ah yaalicu wuxuu dul istaagaya uu arkayaa calaa xaqaa'iqi alfunuun fanniyaalka cilmiga xaqayqooyinkooda ayuu dul istaagaya markaad kitaab inaad qorto aad u baahato funuun badan inaad dul istaagta wa fanniga luqadii aad wax ka taqaano fanniga xadiidka wax ka taqaano faniga usuulka ama usuudiin ama usuuliqi ha noqde aad wax ka taqaano wamaa ilaa dalika qofku waa inuu marka mutabaxir u yahay jawaani badan oo meel walba muxuu xaqeeda u siin karo markaas kadib ayuu mualif noqon karaa wey fainahu maxaa yeelay ama isaga ialic wuxuu muxuu aha dul istaagaya uu fiirinaya calaa xaqaa'iqi alfunuuni faniyaalka xaqiiqadooda iyo wa daqaa'iq alculuumi culuumta teeda muxuu ahaa aadka u kooban weeyaan amaba aadka u qarsoon lilixtiyaaji baahi ay u qabta awgeed ama lilixtiyaaji baahi loo qaba awgeed ilaa karati taftiishi baaritaan aad u badan ay inaad masalo aad sugto aad rabto waa inaad kitaabkan ka fiidi kan kale ka fiidi fanigan ka fiidi fanigan kale ka fiidi sheekh filan muxuu ka yidhi inaad marka aad intaadan qorin ka hor aad wax alla wixii masaladaas dhan walba dhan walba aad ka darasto luqad ka darasto dhan hubuut iyo xadiid ka darasto dhan waxaa way aqwaal ahlicilmi ka darasto dhan ashcaartii carabta ka tir ilan waxa aad qorto dib dambe uma tirmaayaan waa ilaa qiyaami saaca way taagnaanayaan ama khayr hadduu yahayna waa khayr kuu socdo haddii shar uu yahayna waxaa weyaan waa shar kuu socoto weyaan lilixtiyaaji baahi loo baahan yahay ama ay u baahan tahay ilaa katrati taftiishi baaritaan mxu badan iyo almutaalacati raacasho badan iyo watanqiibi baaritaan badan iyo almuraajacati ku noqnoqosho badan ay u baahan tahay awgeed weeyaan wa huwa ta'liifka oo kitaabka la qoro kamaa qaala siduu yidhi alkhaiibu albaqhdaadi siduu ku yidhi siduu u yidhi fawaaidiisa waxaa ka mid a ah, yuabit xifda xifdiga ayuu sugaa wixii aad kitaab ka qorto xifdigiisa ayaa ku sugma wayudakii wuxuu shida alqalba qalbigana wuu shida oo qalbiga ayuu mxua iftiimiya wayashhad aabc abiicaddana waxaa weyaan wuu soofeeya wayajiid lbayaan fasaaxaddana wuu qurxiya wayugsibu wuxuu qofka dhaxashiya jamiila iyo sheegitaan qurux badan ayuu dhaxashiyaa oo hadda maanta laba iyo tobanka waxaan ammaanaynaa alimaam ibnu jamaaca waxaan ammaani jirnay oon soo marnay alimaam anawowi caleyhim raxmatullahi jamiican wahaakada ibn abi jamra fulan muxuu ahaa saaxib alcumda almaqdisi intaas marka waxay ku kasbadeen reer nairobiaan isla nahay ma soomaaliyaan isla nahay ma waxbaa naga dhexeeya ma ganacsiaa naga dhexeeya mmaa nagayana dhaleen abadan inta iyada waay ku dha waay mxuuha ku heleen oo wanaagga isaga in lagu sheega mxuua ah, ilaa qiyaami saaca la sheega keenay qoraalka taaliifkaad ay sameeyeen weyaan wanaagga badan wayugsib wuxuu mxuua ah, qofka dhaxashiya jamiila dikri sheegsheegitaan wanaaggii wa jaziila ajri iyo ajar aad u weyn wa yukhliduhu wuu waarinaya qofka asaga ah dikrigiisa iyo sheegitaankiisa iyo fadligiisaba ilaa akhiri dahri zamanka intiisa mxua ah, ilaa akhiri dahri zamanka akhirkiisa ilaa mxuua adduunkan uu ka dhammaado amaba uu ka dhowaado inta ayada ayaa qofkaas ilaahay subxana wa tacaala wanaagiisa in la sheegsheega ayuu uga abaalgudaa weyaan wlwlaa waxaa haboon marka an yactaniya inuu u qasto bimaa cilmi inuu u qasto ood xoogga saaro yacumu uu caam noqonaya guud ahaan uu noqonaya nafcuhu nafcigiisa culumtu waa kala duwantahay qaar baa nafcigiisa uu kooban yahay haddii maanta aad ka qorto tusaale ahaan ood tidhaahda xaafadda islii iyo munkaraadka ka jira haddii aad ka qorto kitaab iyo haddii aad ka qorta caalamka aan ku nool nahay iyo munkaraadka munkaraadka ka jiro waa kala duwan yihin ka isaga caalamka o dhan uu daawo yahay laakiin munkaraadka silii ka jiro ile markaad munkaraadka sheegto waxaad sheegaysaa dawadii lagu dawayn lahaad sheegaysaa markaad caalamka dhan aad munkaraad ka jira aad aada kadibna dawooyinkoodii aad sheegto isliina waa anfi caalamkan u anfacay laakiin isliim munkaraad ka jir waxaa laga yaabaa in hal ka mid ahba ay caalamka jirin amaba markay toban munkar ka jirto saddex ay caalamka ka jirto toddoba ay mxuu ahaa kada mid khaas ay noqonaysaa cilmiga marka caamka ah waa tusaale ahaan un cilmiga caamka qofki inuu xooga saaro weyaan tusaale ahaan culumta qaar oo fia ama dad koox koox koox mxuu ahay koox kooban ayaa mxuuaha ka faa'iido laakiin culumta qaarkeed ummaddana ka wada faa'idi karto hadda maanta haddii aan la soo fadhiisano halkan sarfi inaan dhigno cilmiga sarfiga in la dhigo haddii halkaan la soo fariisano imsaa qofa ka faidaysan karta waa taqaanaa dad badan oo halkan fadhi iskaga tagayaan qoryo oon la ruugaayo u arkayaan laakiin marka xadiidkii nabi alai sl slam la akhrina amaba tafsiir qur-aanka la akhrina amaba kutubtan aadaabta la akhrina ummaddii inteeda badana u baahan caalimkaa u baahan aalibcilmigaa u baahan qofkii muslimiinta caamadooda ka mid aha u baahan haakada marka cilmiga markuu qofka alifa kulamaa kaana caaman kulamaa kaana afdal taas ayaa wanaag badan weyaan wlwlaa waxaa haboon an yactaniya inuu muxuu ahaa qofka ku dadaalo bimaa cilmi yacumu uu caam noqona uu guud noqona nafcuhu nafcigiisa watakturu ay badanaysa alxaajatu baahida loo qaba ilayhi isaga walyakun ha ahaada ictinaauhu ku dadaalkiisa bima lam yusbaq wixi aan lagala hormarin loo hormarin oyna mxuu aan lala imaanin ilaa tasniifihi qoraalkiisa walyakun ha ahaada ictinaauhu ku dadaalkiisa bima cilmi lam yusbaq aanan looga hormarin ilaa taniifihi qoraalkiisa hadii la helo hadii la waay laakiin taxriir iyo mxuu aha tabsiid iyo eh, istinbaad oo cilmigii mxuu ahaa lagala soo baxa mxuuaha gudaha eh, adiladii iyo wax badan ba harsan sharax dad muslimiina ah, mxuu aha mualifiina ah, kutuba ay oo sharax baahan oo malaayiin ah, kutubaha farguriga ku qoran oo maktabadaha islaamka yeelo ayaa weli la dhamayn layahay kuwii nagala dhacay oo maktabadaha m congress maraykanka ku yeela iyo kuwa oxford yeela iyo kuwa mxuu caalamka sarboon yeelle iyo kuwa haddii muxuu ahaa la aruuriyo iyaga waxaa umaynaa weligeedu lama gaaray kutubii farguriga ahaa oo qornaa culimmada ay qoreen in la taxqiijiyo oo lasoo saaro oo kutubo laga dhiga muxuu ahaa qoran oo habaysan oo loo adeegay oo muxuu ahaa habaysan lagama gaari karo hal kitaab oo kutubihii shaaficiyada ay qoreen axkaamta ka ahaa oo farguri ku qornaa ayaa hadda jaamic alislaam bilmadiina lixdan arday arday ku dhow ayaa ku qaatay masters iyo dictooro iyo magister ay ku qaateen lixdan arday waa hal kitaab oo hal marka wax la yaab la runtii ayib walyakun ahaada ictinaauhu ku dadaalkiisa bima lam yusbaq waxaan loogala hormarin ilaa tasniifihi eh, mxua ah, tasniifkiisa iyo mxua ah qoraalkiisa mutaxariyan isagoo mxua ah ku dadaalaa idaaxa alcibaarati cibaarada caddaynteeda fii taaliifihi markuu mxua qora cibaarada aad qorays ha noqoto cibaaro cad oo dadka ay fahmi karaan qariibka iyo mucridan isagoo ka jeesana can tawiili inuu dheeray almumili ee dadka noojina walijaazi gaabin almuhili ee waxaa dhima weyaan oo maqsuudki danta lalahaa aanan lagu gaaraynin maca icaai kulli musanafin kitaab kasta siintiisa iyadoo lala qabo maa yaliiqu bi wuxuu qalmo inuu qofka la yimaado markuu alifaa weyaan walaa yukhriju kama saaraya tasniifuhu kitaabka u qoray ama walaa yakhruj yuusan ka bixin taniifuhu kitaabku uu sanifay min yadihi gacantiisuusan ka bixin qabla tahdiibihi intuusan hufin intuusan hufin ka hore uusan muxuu ahaa aad u fiirfiirinin ka hore gacantiisuusan ka bixin iyo wa takriiri annadar fiirin oo lagu celaliyo fiihi isaga iyo wa tartiibihi isku adintiisa isagoonan samaynin kitaabaad aliftay markii aad kitaabka dhammayso kadib markiiba madbacadda hore ha ka geyn markiiba fotocopiga waxaad samaynaysaa ku noqo ari xitaa dad baa loo dhiibaa culimadaa loo dhiibaa kaa aqoonta ama saaxiibada ayaa loo dhiiba lahaya soo ahri kan saa usoo fiiri wamaa ilaa dalika kadib tartiib u bahan yah waxa laga yaaba mararka qaar siduu qofku u qoray in mabxath ama baab uu geeyey bartamaha in hore la keeno mid horey u mari bartamaha in la geey mid gadaal la mari in hore lasoo mariy tartiib iyo isku aadinu u bahan yah mantiq ahaan loo tartiibiy oo hadda tusaaleahaan kitaab baad qofka alifay markaasuu ka bilaaba kitaab aljihaad bismilahi ka yidhi ama kitaab albuyuuc ayuu ka bilaabay wuu alifay kadibna kitaab ahara bartamuu geliyey kitaab aljinaayaadu ku xijiyey kadibna kitaab alxaj wixii saas kugu qasay waa nacam cilmigii ka buuxiyey wuu sharxay adiladii u keenay si walba u hagaajiyey kitaabku waa diyarsan yahay laakiin wuxuu u bahan yahy tartiib in dib loo tartiibiyo u baahan yahy weyaan oo muxuu ahaa dib loo hagaajiyo dib loo hagaajiyo nacam ama la iskugu aadiyo wa min annaasi dadka waxaa ka mid marka man duul ayaa ka mida yunkiru diido oo ku ceebeeya ama diido atasniifa in wax la qora wataliifa taliifka waa isku midi fii hada zamaan zamankan aan joogna waa toddoba boqoloo sano ka hore taqriiban u diidaa ayaa ka mid a calaaman qof u diidaa daharat ay muuqatay ahliyatuhu inuu ahal u yahay inuu ku habboon yahay inuu mxu wax qoro oo aqoonteedii iyo diinteedii iyo waraceedii oo curifat la gartay macrifatuhu aqoontiisa la gartay weeyaan caalimnimadiisa walaa wajha weji ma lahan iyo qiil ma lahan lihaada alinkaari inkaarkaas amaba diidmada ayada ah haba yaraatay wax laga dhegaysta ma lahan weyaan qiimo malan warka asagaa ila tanaafus tartan ma oyane bayna ahli alacsaari casriyaalka iyo zabanada dadka ahalka u ah tartan udhexeeya unbaa keeni oo qof baa maalan ilaahay wuxuu siiyey inuu wax qoro markaas adig maba sheekada ad qoraysa maayta maxaa iskugu dhibaysaa kansaala marka waxaa weeyaan nashaad iyo dadnimo iyo firfircooni ma lahan mashquul wa laakiin qofkii saaxiibkiisa aha oo isaga la da-da ahaa ama la aqoonta ahaa oo wax qora ayuu ku inkiraya marka wuxuu le ruuxaan maxayta maba gaarin mashuul bikum alhid wamaa ilaa dalika qofkiina waa ahal buu u yahay tabcan hadduu ahal u ahayn waa noo imaan doontaa arinta ayada waxaa keena uu leeyahay tartanka aan wanaagsaneen udhexeeya dadka ahlu casriga ayaa keena weyaan wa wailaa haddii kale faman qof idaa tasarafa markuu adeegsado fii midaadihi khadkiisa aad wax ku qoraayey iyo wa waraqihi waraqdiisa uu muxuu ahaa wax ku qoraayey bikitaabati maa shaaa wuxuu doona qoraalkeeda uu ku adeegsado oo min ashcaarin shiciro iyo gabyo ah iyo wa xikaayaatin qisooyin iyo sheekooyin oo mubaaxatin bannaan aw hayra dalika laa yunkaru calayhi laguma inkiro laguma inkaro falima marka maxaa idaa tasarafa qofka hadduu adeegsado fiihi khadki oo anqaastii wax lagu qoraayay iyo qalimkii iyo buuggii hadduu adeegsado bitaswiidi maa shay qoraalkiis iyo madoobayntiis bihi isaga bitaswiidi maa cilmi madoobayntiis ama qoraalkiis taswiidka waa qoraalka weyaan muswada la yihahda qoraalka weyaan bitaswiidi maa cilmi qoraalkiis oo yuntafacu bihi lagu intifaaca oo min culuumi shariicati min culuumi shariicati shariicada culumteeda ka mid a ah, yunkaru maxaa loo inkira falima yunkaru maxaa loo inkiraa weyaan owyustahjanu shaqada uu qabtayna loo qoonsanaya oo loo nacaya istihjaanka waxaan maxayin la yihahda saasoo kale waxaan maxayin qofka inuu waxaan eh, yani yaro dhibsado ama aad wax liidan ka soo qaado weyaan istihjaanka saas ayaa la yihahdaa hadalkan marka imaamka caleyh raxmat wuxuu leeyahay beryahan dambe waxaa soo baxay dad diidan dadka ahlu cilmiga ah oo awoodda ula inay wax qoraan wax qoraal ku ceebeeyo oo yidhahdo maxaad u qoreysaa arinta iyadaahna tartan unbaa keenay iyo wuxuun tartanka raaca weeyaan maxaa yeelay haddii maanta qof intuu buug iyo qalin qaato kadibna uu gabya gabay ka buuxiyo ama story iyo muxuu ahaa iyo sheekooyin iyo xikaayooyin iyo qisooyin uu bud ka siiyo ama gabay ama wamaa ila daalika uu ka hadlo yaa ka daba hadli juuq looma dhahay haddiiba kaasba loo deeyey ninkan ahlucilmiga oo awood ula imig cilmigii xambaarsan ahliye ula inuu wax qoro maxaa loogu inkiraya weliba wuxuu qoraa wax asaga iyo ummadiiba ay ku intifaacayso oo adduuniya akhraba anfaca ay oo miiraat nubuwa arrinta ayada arrin sax inay ahayn ayuu imaamka cabiraya caleyh raxmat ullah man amaa man laakiin qofka lam yataahal aanan u qalmin lidaalika aqoontaas iyo taaliifkaas aan u qalmin falinkaaru diidma amaba ku inkiritaan lagu inkira caleyhi dushiisa natiija natiijatun waxay u tahay waxaa keentay maxaa idin qoran wax fiican waa وأma man lam yataأhل لذalika faاlinkaaru عalayhi mutajihun ha axsanta saasuu ahaa wa amaa man lam yataahal qofki aan ahal u ahayn wa amaa man lam yataahal qofkii ahal aan u ahayn lidaalika taaliifkaas oo aqoontiisaaba yar amaba xalaal maradnimo iyo waraci aan sheegnay oo cilmiga in laga run sheega ma lahan oo ahliye aanan lahayn falinkaaru in lagu inkiro oo lagu diida arinta ayadoo lagu ceebeeyo mutajihun waa arrin jedle waa arrin toosan waa arrin saxa weeyaan waa arrin wijhaai jid muxuu ahaa saxa la weeyaan mutajihun waa gar intaasaa ku fiican nacam amaa man lam yataahal qofkii aan u qalmin lidalika falinkaaru calayhi in lagu diido mutajihun waa gar weeyaan limaa shay dartiisa ay gar u tahay yatadamanuhu uu keensanaa min aljahli ee jaahilnimo ah jaahilnimo ayuu keensanayaa wa taqdiir iyo ogolaasho loo ogolaado man duul yaqifu dul istaaga calaa dalika arinka isaga ah atasniif calaa dalika atasniif kitaabkaa la alifay bihi jaahilnimada oo qofka kitaabkaad la alifay oo qof aan ahal u ahayn aad alifay waxay keenaysaa arrinta ayadaa in jaahilnimo ay faafto iyo dadkii kitaabka asaga akhrisanayay inay jaahilnimo ku dhacaan in muxuu ahaa looga madax salaaxo oo ummaddii inay ku fasaado muxuu aha loo qira ayay keensanaysaa sidaa awgeed in la yidhaahda ma soconaysa arinta iyadaah oo waa khaldan tahay oo ma alifi kartid oo kuma qalantid in la yidhaahdo oo lagu inkiro waa gar ayuu leeyahay imaamka cali raxmatullah waana qasab arrinta iyada haddii arrinta ay dhaceen diinta waa fasaadi diinta waa dabagidoomi lidaalika qof kastoo wax qoro haddii uun mxuu ah la haye waad saxan tahay sheekh waad ogeydeen shekh cumar xafidahu llah meeshaan kitaab uu muxuu ahaa kitaab eh, aridda xasuustaan sooma inta la dabagalay kadibna laga faa'iiday xataa laa taxsabuu shara lakum waxaa weeyaan beladii uu ninkaas qoray riddada bas buu ka hadlay laakiin waxaa laga faa'iidey in abaaiil wax alle wixii baail ahaa itijaahaad ama istishraaq ha ama tansiir ha noqdeena amaba manaatiqa ha amaba waxaa weyaan kuwan cilmaaniinta eh, noqdeena wax alla wixi bala ahaa in dabada laga wada galo oo mxuu wada xaqay u keensaday haddii arrinta aan la yeelin oo laga aamusi lahaa mid kale ku dhiiran lahaa baladaas ayadoo ay sii faafi lahayd yaa wata yaa danka gale yaa dhegaysto baabkiisa xagga lagu tuuray marka mararka qaar waa qasab dadka mualifiinta oo khaladka wax alifaayaan ama ehelka aan in la radiyo arrinteeda waa laga maarmaan weyaan walikownihi ahashada u ahaaday awgeed qofka mxuu ahay ehelka aan ahayn inuu wax qora yudayicu mid dayaca zamaanahu zamankiisa fii maa laa yutqinuhu wuxuusan sugi karin aw yadac uu ka taga aliqaana wixi uu sugi lahaa alladii kaasoo huwa isaga axra ku haboon bihi isaga minhu taliifkaas iyo qoraalkaas haddii faraha lagala baxaana qofka laftarkiisa in loo naxariisto ilan isaga laftarkiisa yaa dayacan isaga yaa waqtigiisa lumiyey isaga yaa rafaadsan marka isaga in loo naseexayana wuxuu waa diintii wanasxu likulli muslim muslimiinta in loo naseexeeyo u baahan oo laga qabta ayuu ku jiraa weyaan oo waqtigiisa meel kale oo khayr ah in looga faa'ideeyo alfasl اthani Mom. love alfaslu athaani fasalka labaad fii aadaabi alcaalimi qofka caalimka ah aadaabta looga baahan yahay fii darsihi darsigiisa markuu galaa wafi wa fiihi fasalkan waxaa ku dhex sugan itna cashara nowcan toban iyo laba nooc weeyaan intii hore oon soo marnay oo toban iyo kowga toban iyo labada nooc ahayd qofka caalimka ah aadaabta looga baahan yahay inuu naftiisa la yimaado ay ahayd tanna waa aadaabta goonida ku ah darsigiisa iyo habka uu gala iyo aadaabta looga baahan yahay weyaan fi aadaabi alcaalimi qofka caalimka aadaabtiisa ayuu u fasal yahay fii darsihi darsigiisa wa fiihi waxaa ku dhex sugan ina cashara nowcan toban iyo ko toban iyo laba nooc afwan annowc alawal nowca koobaad idaa cazama hadduu aansado calaa majlis tadriisi majlis wax dadka ku bara taahara wuu isnadiifiyaa min alxadai xadaka ayuu iska nadiifiya xadaka waxaa weeyaan waxyaabaha ahaarada jebiyo amaba xada alasqar ha noqdo ama xada alabar xadadka yar waa weysada wii mxuu ahaa waajibiyo abarkana waa wixii qabays waajibiyo marka inuu ahaaro qaato weeyaan iwalkhabai wasakda iyo najaasada wataayaba wuu cadaraysanayaa oo cadar iyo barfuun ayuu marsanayaa wa labisa wuu xiranayaa min axsani iyaabihi dharkiisa kan ugu wanaaga badan allaa'iqati u qalanta bihi isaga bayna ahli zamaanihi dadka zamanka dhex jooga dharka muxuu ahaa ugu wanaagsan oo isagana u qalmo ayuu xiranayaa weyaan qaasidan isagoo u qastaa bidalika arrinka isaga iyo muxuu ahaa nadiifin isnadiifintaas iyo dharka quruxsanaad xirana iyo tacdiima alcilmi cilmiga weynayntiisa ayuu u qastayaa wa tabjiili shariicati shariicada qiimaynteeda iyo koruqaaditaankeeda ayuu qastayaa weyaan ilan qofkii cilmiga xambaarsan oo shariicadii allah subxana wa tacaala xambaarsan inuu qof raafraaf oo muxuu ahaa la kohsada inuu noqdo amaba iska liidan sax ma ahan cilmiga ayuu hoos u dhigaya arintaas ayaa mxuu ahaa ayuu ula qastayaa weyaan ajrnuu radia allahu tacala canhu ama raximahu allah naxariiste idaa jaa'ahu markay u yimaadaan unaasun dad arday ah lialabi alxadiidi xadiidka inay mxuu ahay ka raacdaan ama ka bartaan iqhtasala waa qabaysan jiray wataayaba wuu cadaraysan jiray oo barfuun iyo miski ayuu ismaran jiray walaysa ama walabisa wuu xihan jiray cafwan iyaaban dhar ayuu xihan jiray jududan ee cusub dhar cusub ayuu xihan jiray la waayana kii horood haysto nadiif ah, oo feeraysanoo oo wadaca markaasuu muxuu aha saari jiray ridaahu go-iisa iyo cimaamadiisana calaa rasi madaxuu saaran jiray uma intaa kadib yajlisu wuu fadhiisan jiray calaa manasatin meel sarrayso ayuu ku fadhiisan jiray walaa yazaalu kama zuuli jirin yubakharu in la fooxiyo oo foox muxuuah saas loo muxuu ahaa fooxiyo xataa yafruqa ilaa darsiga uu ka dhammeeyo weeyaan wa qaala wuxuu muxuu yidhi imaam maalik uxibu waxaan jeclay an ucadima inaan weyneeya xadiia rasuuli laahi sal la slm xadiidka nabiga inaan weynayan jeclaha weyaan ifadaas marka imaam daar lhijra ayaa saa ahaan jiray waa imaam shaafici eh, imaam shaafici sheekhiisa weyaan ifadaas noocaas ayuu la imaan jiray waxaa marka xoogoo laga yaaba somal yihahdaan unsigaan laisgelina mxuu ahaa annaga unsiga yaa gooni ula dumarka sooma ilaa maantadan la jooga xarameynka in eh, ama dadka carabta oo mxuuaha ku nool Eh, cimaamada waxay wataan mogta madaxa la saarto tan marka muxuu ahaa raggeena qaar ay wataan maror la soo qaata marka unsiga saasaa loo wadi unsigan dee ma soomaaliga maahan waa geedihii caadigaha geedihii caadigaha marka oo aad u wanaag badan marka eh, cimaamaddu saa u dhigani wadaadka inta socos kugu qabta ayaa kadib hoos laga gelin kanka saasaa loo marin majlis lagu qaxwayna amaba martiqaad uu ka jira oonan unsiga dadka la marinin baabkiisas kuma toosaay marka saa ula socda haddii unsi laydinka soo geliyo orani dumar mih ma unsadaa dhihina waa dhaqan jira oo muxuu ahaa miladun salaf jiri jiray ilaa hadeertaana muxuu ahaa caadaadka laakiin dee qolo walba caado goonay leeyihiin annaga waxaa nagaga filan keenan caadiga soomaad arkinoo muxuu ahaa la marsado unsiga de waa baab kale moogta marka qolo walba waxay leeyihiin caadadooda caadadooday leeyihiin weyaan dadka xitaa ragga qaar waay dhibaystaan khamiiska iyo cimaamadii iyo koofidii iyo dharkii macuusta iyo shaarkii iyo inaad intaad qolka surata kadibna haweenaydii ay mxuu ahaa mislaantii ay mxuu ahaa meeshii unsi ay geliso kadibna aad salaad usoo baxda lagaa soo ururiyo marka mxuu ahaa unsigii waa imtixaan mogta ya imtixaan waa marka baabkaas waa baab cajaaib badan ayib intaas ayuu imaam maalik samayn jiray caleyh raxmat ullah uma intaa kadib yusalii wuuu tukan jira wuxuu tukanayaa warkii marka hadalkan imaam maalik dhexda ka bixi marka qaasidan bidalika tacdiima alcilmi watabjiil ashariica uma intaa kadib yusalii wuxuu tukanayaa rakcatay istikaara laba rakco istikaara ayuu dukanaya in lam yakun hadduusan ahayn waqta karaahatin waqti karaahiya oo in muxuu aha la tukada aan la isu diidin oo waqtiga qoraxda ayna soo bixin ka hore markay ku taaganta bartamaha ay ku taagan tahay wayanwi wuxuu niyoonayaa qofka caalimka ah oo cilmiga faafina nashar cilmi cilmiga inuu faafiyo iyo wa tacliimi dadka inuu bara iyo wa bathi lfawaa'idi faa'idooyinka inuu wa tabliiqi axkaam illah axkaamta alle inuu gaarsiiyo tacaala koray allatii taasoo u'tumina lagu aamintay calayha cilmigaa lagu siiyey wallaahi inaadan qofkuusan ka keenin bixiilatihi wa quwatihi xiilad iyo awood iyo aqoontiisa iyo caqligiisa iyo dadaalkiisa maahan ilaahay baa muxuua ah qofku dhiibay oo qofka ku aamintay marka qofki inuu sii bixiya inuu ka shaqeeya waxaan laga maarmaynin weyaan waumira oo la faray weliba bibayaaniha waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaas ballana laga qaaday nacam culimadii waliزdiyaad inuu kororsado min alcilmi cilmiga iyo wa idhaari اsawaab mxuah sida toosan inuu muujiyo iyo wاrujuuc inuu u laabtay ilxaqi xaqa wاlijtimaac in lagu kulmo calaa dikri اllahi tacala dikriga alle iyo wsalaam inuu salaamo calaa ikhwaanihi walaalihiis oo min almuslimiina iyo wduco inuu u duceey lilmuslimiina iyo walasalafi saalixiin iyo salafka hore inuu intaas u niyoodo weeyaan markaad muxuu ahaa qofka aadaabtaasu mara ayuu imaamka leeya caleh raxmat ullah annawc aani nowca labaad oo looga baahan ida idaa kharaja markuu ka bax min bayti gurigiisa daca wuxuu ku ducaystaa biducaai saxiix ducada saxiixeed can nabi ka sugan sal slm waxaa weeyaan imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaai ayaa wari weyaan iyo heyrkood waana saxiix allaahuma allahyow inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalayaa min an aila min acuudu bika waxaan kaa magangalayaa an adila inaan luma aw udalla lilumiya libaadiyeeyo inaan baadiyooba in libaadiyeeyo aw azila inaan simbiri dhexdo oon xaqii ka leexdoon baail ku dhaca aw zalla ama liisinbirixiyo aw adlima aan wax dulmiyo aw udlama ama liulmiyo aw ajhala inaan dad ku jaahilnimo falo acuudu bilah an akuuna min aljaahiliin qofka haddii aad mxu ah, waxaan loo baahnayn la imaado waa jaahil walow caalimba ha ahaado aw yujhala caleyhi ama in lagu jaahilnimo falo intaas ilahi kaa magangelaya caza waxaa qiimo batay oo sharaf yeeshay jaaruka qofkii adiga ku magangela rabbiyow ayaa sharaf yeeshay wajalla waxaa weynaada anauka ammaantaada walaa ilaaha ilaah ma jira hayruka adig aan ahayn ayuu ku ducaystaa uma yaquulu wuxuu yidhahdaa bismi illaah alla magaciis wabilaah alla weyne xasbiya allah alla ayaa igu filan tawakaltu cala allah alla ayaan tala saartay laa xawla xeelad walaa quwata awood ilaa bilah alla ma oyna si kala kuma lihin way alcaliy allihii dambe waxaa weeyaan iyadoo mawquufa oo ku taagan ibn mascuud radia allahu tacala arda ayay ansaxday weyaan laakiin tan oo marfuuco nabiga loo kor yeelay ma ansaxin wuxuu le marka allahuma allayow habit sug janaani qalbigayga sug waadir dareeri oo ku dareeri alxaqa xaqa calaa lisaani carabkayga wayudiimu wuxuu daa'im yeelayaa dikra allahi tacala dikriga alle ilaa an yasila ilaa uu ka soo gaara ilaa majlis tadriisi meesha uu wax ka akhrina ilaa uu ka soo gaara dikriga allu carabka ku haynaa weeyaan faidaa wasala markuu soo gaara ilayhi salama wuxuu salaamayaa calaa man xadara dadkii meesha soo xaadira ayuu le assalaamu calaykum le weeyaan wa sallaa wuxuu tukanaya rakcatayni laba ragc ayuu tukanaya in lam yakun hadduusan ahayn waqta karaahatin waqti karaahiya ah. laakiin masjidka hadduu ku dhex jiray uma baahna markaas weeyaan fain kaana fain kaana masjidan meesha wax lagu akrinaa masjid hadduu yahayna taakadat way sii xoog badnaanaysaa way sii mxuu ahaa awood badnaanaysaa asalaatu salaada uma intaa kadib yadcuu wuu baryaya allah alla weyne tacala koray bitawfiiq inuu waafajiyo iwalicaanati inuu kaalmeeyo iwalcismati inuu mxu simbirraxyo i baail inuu carabigiis ka ilaaliyo ayuu alla barya subxaana wa tacaala wayajlis wuu fadhiisanaya mustaqbal qiblati qiblada isagoo u jooda annaga hadda xaggeenoo la joodiyey dushaan u joodina qiblada waa caado waxay noqda mutabaca nacam wayajlis wuu fadhiisanaya mustaqbal qiblati raggii hore culimmadii annaga wax noo soo dhigi jirtay aakiinbaaoojtayjlisu wuu fadhiisanaya mustaqbal qibla waxaa laga yaaba jawaani badan la ilaalina mxuu ahaa eh, dubitaanka iyo eh, dadka mxuu ahaa haddii ag kasoo jeesto gadaalay dadka marayaan iyo wax badan baa laga xalqada awgeed ilan mxuu aha wasat alxalqi iyo wax badan baa iska yar jiraan inkastoo laga hadlo wayajlisu wuu fariisanaya mustaqbil qiblati qiblada mxuu ahaa isaga usii jeedo ila qofka markuu halkan fariista waxaa daawani oo dhegaysani ilaa qofka sabanka meshuu dambaysa joog laakiin haddii aad halkan kasoo jeesto hadii ay suuragahay lialika aramaynka iblada ayaa loo joostaa maxaa yeele masjidku wen yahay bartama hadaad fadhiisatana ala waatantu kale waata marka kacbada waaa loo sii joodaa inta badan dhanka qiblada ayaa la adaa weyaan wa gadaalujeeda waa yaryihiin inaad aragto wayajlisu fariisanaya mustaqbil qiblati qiblada isaga usii jeedo inaamkana hadduu haddii suuragal ay tahay biwaqaarin ximna culays iwa sakiinatin xasilooni iyo wa tawaaducin isagoo hoos isu dhiga iyo wa khushuucin isagoo ilaahay u khushuucsan mutarabican isagoo muxuu ahaa afargees u fariisana waa lugaha laisdaba marsado ya maxaa la yidhaha ya fadhi carbeed fadhi carbeed soo kuraasti maa <laughs> mutarabica waa in lugahaasaa laisu dhaafsado sida caadigo haddaba aan loo fariisana weeyaan saasa uu fariisanayaa aw hayri dalika amaba ah, dhaafsigaa si aan hayn u fariisanaya waa dii ay dhibayso nacam mima lam yukra ki aanan mima aw ayri dalia ama mxua fadhigaas fadhi aanan ahayn oo mima kii ka lam yukrah aan la karaahaysanin oo min aljalasaati fadhiyaalka ah fadhiyaal la diida ayaa jirto karaahiye ah. yajlisu ma fadhiisanay muqciyan isagoo intu dabadaba intuu ku fadhiisto jilbaha kor u taaga kadibna cilmigaa dhigaya ma soconaysa intuu qofka dabada saa u saarta mculka ama birida saa u dhigta kadibna jilbahana uu saa u taaga kadibna cilmigaan dhiga ma soconaysa weyaan muqcigaas waa laisu diiday nacam walaa mustawfizan fadhi aanan xasilooni ku jirin oo qof yara mxuu ahaa qof yara ka ciraba fadhigiisoo kale uma fariisanay qof degan oon meel u soconin oo muxuu ahaa haddii dhowr saa xataa loo sii baahdo fadhinaa sidii u fadhiisan lahay ayuu fadhiisanaya oo qof degdegsan hayo bobsi oo kale qofla uma fadhiisanaya weyaan mustafiska qofka fadhiga degdega ah aan aan xasiloonidi lahayn weyaan walaa raafican mid kor u qaaday isagoo ma fadhiisanaya ixdaa rijlayhi labadiis lugood mid ka mid caalukhra mid kale inuu isdul saarto ayadna ma aha weyaan walaa maadan isagoo muxuu aha mid taagay ahna ma fadhiisanaya rajlayhi labadiisa lugood aw axadihima ama midood min hayri cudurin cudurla-aan haddii xanuun iyo wax jiraan waa iska fidsanaya waa isdul saaranaya laakiin haddii ay waxba jirin edab ma ahan qofki inuu muxuu lugaha taagto weyaan xitaa dhaqanka waad aragteen soomaaliyeed meel majlis oo la wada fadhiyo lugaha ma lagu fidsadaa maya dhaqan ma aha walaa mutakian isagoo dangiigsanna ma fadhiisanaya calaa yadayhi labadiisa gacmood ilaa jambayhi oo dhinacdhinacintuu saas gacmaha u dhigto uma fariisanayo weeyaan walaa mutaakian isagoo u dangiigsan calaa yadayhi labadiisa gacmood ilaa jambihi dhinaciisa maxaa idin qoran aw miyaa idin qoran aw amaba waraaa dahrihi dhaba muxuu ahay dushiisa intuu gacmaha saa usii daysto saas uma dangiigsanayo weeyaan naam weliba nahyi khaas waxaa ku soo arooray oo gooni ahaan ugu sii arooray qofka fadhiga xataa markuu fadhiisana inuu gacantan bidaxta kaligeed intuu saa ugu tiirsado saas uu muxuu ahaa waa nahya soo arooray laakiin labada gacmood inaad muxuu ahaa gadaal ugu tiirsato ama midigta aad ugu tiirsato culimada waxay leeyiin wax dhibaato ma lahan nahyiga soo arooray oo la diiday waa inuu gacanta bidaxta kaligeed intuu ku tiirsada saas muxuu ahaa u tiirsada weeyaan nacam weliba qicda shaytaan ayuu nabiga ku tilmaamay calayhi salatu slam riwaayaadka qaar ka mid ah walyasun ilaaliya badanahu jirkiisa ha ka ilaaliya min azaxfi inuu gurguurta culimada qaar oo aadku axmaaska badan markay kitaabaha akhrinayaan waa soconayaan waxaa laga yaabaa in muxuua ah markuu halkan fadhiyo kitaabku ahrinaya u istilmaamaya afka kaday cilmigii ayuu ku tarmoonaya ku jidboonaya kadibna wuu siqi soconi wuu soconi ardaydu la soconaysaa waxaa laga yaaba in laga bixi gaaro xaqiiqa rag nocaas waan culimada noocaas marka arrinta iyada aadaabta cilmiga ka mid maaha aad fadhiisato fadhi qofkaasoo kale korsi loo raadiyey lagu celiyey marka talo kale ma lahan naam eh, naam walyasun ha dhawr badanahu jirkiisa can izaxfi inuu muxuu ahaa eh, siqo oo dhulku muxuu aha ku siqa ku gurguurta ha iska ilaaliyo watanaqul inuu muxuu ka gurguura can makaanihi booskuu fadhiyey ha iska dhowra wa yadayhi min alcabai ciyaar ciyaarta iyo muxuu ku ciyaaro gacmaha jijibi iyo iyo wamaa ilaa dalika iska dhowro weeyaan iyo watashbiik inuu gacmahasaa isu dhex gashto tashbiiga noocan ha iska ilaaliyo bihima biha iyada wa caynayhi labadiis indhoodna ha ka ilaaliyo can tafriiqi nadari aragga inuu kala gegeeyo min hayri xaajin dalaan maanta saa u fiir intaadha inta aad e, maya nadrada waa loo baahan yahay oo qofka aalib muxuu ahaa ardayga ah inuu wejiga sheekha arko waa shay loo baahan yahay oo mararka qaar wejiga intii yara aadiyo e, mar intuu aadiyo microfonadana ummadda imtixaamayso hadda aad meel looma fiirin karo mar intuu uu saa u fiiriyo wamaa ilaa dalika waa loo baahan yahay oo duruqda wax lagu baray ka mid tahay dadka laba qaybood wa dad muxuu ahaa dhagaha ayay wax ku bartaan inta badan samciyaa la yihahdaa qaarna waa basari inta badanna waxaa wey dad waxay u badan yihin basariyiin oo inay muxuuaha u wada jeedaan sheekha iyo muxuuaha siduu hadla iyo ishaaraadkiisa iyo wax badan midi kale in badan oo ka mid a ishaaraadka iyo codka nabarada sawdka labadaas waxyaaba ugu badan oo muxuuaha wax lagu barta weeyaan culimada muxuuaha duruqa tadriiska in badan bay ka hadlaan naam wayataqii ha iska dhowra qofka muxuuah sheekha ah almisaaxa kaftanka ha iska dhowra iyo wakahrata daxik iyo qosalka badan ha iska ilaaliya mararka qaar in la muxuu ahaa la yara e, nasto oo muxuu aha waxyaabaha qaar la tuuro dhib ma lahan laakiin inay shaqo noqoto qosal wagaac wahaakada ma ma soconays baabka isaga baab sax maahan marka marmarka waa in lagu tuuro nabiga alai sla slam markuu joogay fadhiyadiisa qosal baa dheci jiray oo laisku dhex wado ayaa loo baahan weyaan fainahu maxaa yeele yuqalil wuxuu yaraynaya alhaybata haybada iyo sharafta cilmiga ayuu yaraynaya haddii ma lagugu barto qosol un taagan oon dhabaasho lahayn wayusqitu wuxuu ridaa alxushmata xushmada ayuu ridaa weyaan kama qiila sidii loo yidhi man mazaxa qofkii kaftomo istukifa bihi waa la fududaystaa waman akara min shayin shay qofkii eh, mxuu ahaa badsadana curifa bihi waa lagu gartaa weyaan laakiin misaaxa nabigeena cala sl walaa yaquulu ilaa sidqan wuu kaftami jiray kaftanka waa shiyam waa akhlaaqda wanaagsan laakiin qofkii in waqtigiisao dhan uu kaftan noqdo ma ahan weyaan dadka qaar waxaa weeyaan waxay u haystaan islaamnimada iyo diinta iyo waa khayrka iyo jannagalka iyo muxuu ahaa qiimaha iyo cilmiga iyo sharafta in qofka uu muxuu ahay eh, qof un dagaalsan u ahda ya saas nabi ala sl slam maa ra'aanii rasuulu llaahi sala allahu alayh waali waslem ila tabasama fii wajhi weligay nabiga ma arkin ilaa mxuu aha dhoola cadayn jiray uu ii muusoon jiray ninkaa saxaabiga balkan weligiis wuxuu yidhi meeqaasuna nabiga la jooga alay sla slam waa akhlaaqda nabiga alay slat slam laakiin qof un muqaib aljabiin maanta laba iyo tobanka un muxuu ahaa cirfiidsanoo muxuu ahaa eh, qof un xanaaqsan u eg oo intaan cibaado ka raadina baab kale u haayaa lafcaduu toobin ku haya weyaan ama culimaha noqda ama caamaha noqda ama aalib cilmi ha noqda nacam walaa yudaris yuusan wax dhigin uusan cilmiga dhigin fii waqti juucihi waqtiga uu baahan yahay haduuba waxba haysan ka warrabo ya aw caashi ama ooman yahay aw hamihi amaba markuu murugsan yahay aw adabihi markuu caraysan yahay hadduu inta soo caroodo kadibna cashirka laga raba galabta ka warraba isagoo caraysan ya ayib aw nucaasi ama lulmoona soo jeeday lulma hayso aw qalaihi amaba muxuu ahay qalaq iyo murug ayaa ku taagan walaa fi xaali maxaa qoran walaa fi xaali bardihi wakhtiga qabowgiisa uu jira almulim ee xanuunka badan qabow badan baa marar qaar soo dhaca nacam waxarihi iyo mxua kuleelkiisa almuscij ee qofka oo dhibaateeya qofka dabcigiisa xataa ma sugnaanay marka iyada fa rubbama dhici karta haddii arrimaha ayagoon soo sheegnay uu cilmiga waan dhigaa yidhahdo dadkan baraa u yidhahdo waxaa dhici karto aftaa farubama waxaa dhici karta ajaaba inuu jawaab bixiyo aw aftaa ama u fatwoodo bikayri sawaabi toos la'aan si toos ah amaba si sax ah, inuu mxua ku jawaaba dhici karta w biayri sawaabi toos amaba mxua sidii saxdahayd hayrkiis inuu ku jawaaba dhici karta weyaan walinahu maxaa yeele laa yatamakanu ma awoodi kara maca dalika gaajadaas iyo oonkaas iyo murugtaas iyo caradaas iyo mxuahalulmadaas iyo wii la soo sheegnay iyadoo haysa suuragal ma ahan min istiifaai nadari fikirkiisa inuu muxuu ahay dhamaasho tirto ood meeshii uu rabay uu muxuu ahay mugeeda gaaro suuragal uma ahan weeyaan ahaaliu nooca saddexaad ama sifada saddexaad oo caalimka loogu baahan markuu darsiga dhiga inuu ku sifooba an yajlisa waa inuu fadhiista baarizan isagoo u muuqda lijamiici alxaadiriina dadka fadhiya dhammaantood lidalika kuraastan lagu fadhiisana oo culimmada iyo dadka cilmiga galan ama muxaadaraadka ku fadhiisanaan asal bay leedahay weeyaan imaam maalikka soo marnay waa in marka qofkii la arka lakin qofka haduu fariista waxaa laga yaaba qof laba qof ama dhowr qof oo dhadheerna intay isku aadiyaan alla wii basarigah marka ay ka dhacaan meesha waba laakiin hadda dhammaan waa wada arkaya way wada joodaan weyaan nacam cilmigana kan lagu dhawaaqa basmaan ishaaraadkana waa tii aan sheegnay oo taqaanaan in wax badan lagu fahmo waxyaabaha qaar waa la ishaara iqca marka la yihahdo waa in waxaa laga yaaba inu sheekhi intuu daf salki dhulka jilbahan u taago haddii markaas uusan meel dheer saarnayn lama arkayo wamaa ilaa dalika waxyaaba badan u baahan marka waxaa jirta in loo jooda sheekha an yajlisa waa inuu fadhiisto baarisan isagoo usoo bambaxay lijamiici alxaadiriina an yajlisa waa inuu fadhiisto baarisan isagoo u muuqda lijamiici alxaadiriina dadka soo xaadira dhammaantood wayuwaqira uu muxuu weyneyna afaadilahum kuwooda fadliga badan bilcilmi cilmiga ku fadli badan inuu weyneeyo u qiimayo nin sheekh ah oo caalim ayaa soo galay iyadoo saa loo fadhiyo inuu weyneeyo ood agtiisa soo fadhiisa xataa dhibaato ma laha ayb iwa sin dadka dada weyn inuu qiimeeyo iwa salaax iyo dadka cibaadada iyo khayrka lagu yaqaano u qiimeeyo iwa sharafi sharafta lagu yaqaano wayarfacahum uu muxuu aha kor u qaada calaa xasabi taqdiimihim sida muxuu aha looga hormarin jiray fi lamaanati imaamati xagga imaamnimada weeyaan wayatalaafa uu u naxariisto ood u dhimriya bilbaaqina inta aan sheegin intaan ahayn oo ka soo hartayna ayaga inuu ood ku adadkaanina loo bahanya bixusni salaami salaam wanaag uu ku karaamayo oo meesha kugula kulmo uu salaama iyo wa alaaqat alwajhi weji furfuran uu muxuuha ku karaameeyo iyo wa masiid alixtiraam iyo ixtiraam ziyaada uu muxuuha ku karaameeyo walaa yukahu lama karaahiyeysanayo imamka le aleh raxmat ullah alqiyaam in la istaago loo istaago liakaabiri ahli islaami dadka ahlu islaamka kuwooda waaweyn in loo istaaga lama karaahiyeysanayo calaa sabiili ikraami karaamayn awgeed iyadoo la karaamaynaya in qof dadka waaweyn ama madax ha noqdeena ama culimo ha noqdeena ama odayaal dhaqan oo mxuu ahay ummadda ay ka dambaysa ha noqdeena ama dad maalkooda iyo mxuu ahaa jaahooda ummadda ku anfaca ha noqdeena dadka islaamka mugga iyo qaybta fiican ka qaateen diintan u gargaarkeeda iyo ummaddan bulshada meel fiican kaga jiraan in loo istaago ayadoo lagu karaamayna dhib ma laha yuu imamka le aleh nacam waqad warada waxaa soo arooray fii ikraami lculamaai culimada in la karaameeyo iyo raami alabatcilmiga ah, in la karaamay nusuusu nusuus ayaa kuso aroortay adila kitaab iyo sunada kaiiratun ee fara badan weyaan wayaltafitu wuu mm, qofka caalimka ah, ila alxaadiriina qofka kuwa xaadiriinta oo soo xaadiray iltifaatan fiirin ayuu fiirinaya qasdan dhexdhexaad ah bixasabi alxaajati intay danta keensanaysa weyaan oo saas intuu fiiri maahane wuu eegayaa laakiin inta muxua ah loo baahan yahay ayuu fiirinaya oo fiirin eh, dhexdhexaad ayuu fiirinaya nacam wayahusa wuxuu ku gooniyeela man qof ayuu ku gooniyeelaya yukalimuhu la hadlaana fiirida uu ku gooniyeelaya aw yasaluhu ama su-aal weydiini haye ajib ninkaanoo kale tusaale marka isaga ayuu fiirada si gooniahaan su-aalba weydiini amuu ka jawaabaya ama isagaa wax weydiini ku khaas yeeli naam ayib wayahusa man yukalimuhu aw yasaluhu ama su-aal aw yabxaa uu la la doodcilmiyeed samayna macahu isaga ma iscaal wejhi wejiga ayuu mmuxuu aha ah ku khas yeelaya weyaan dalika goorta ayada ah bimaziid iltifaatin muxuu ahaa fiire iyo eegitaan dheeri ah ileyhi isaga weyaan wa iqbaalin ujeesasho caleyhi dushiisa loo jeesto weyaan wain kaana hab aada sagiiran mid da'yar aw wadiican mid hooseeya oo la liida ha noqda fa ina tarka dalika qofka inuu qof hooseeya ama qof da'yar uu yihahdo ma fiirinayo isagoo sheekh ah oodka maxaan ka fiirna u yihah war hadal wax sheeg ninkaadan yarow uu yidhaahda faina faina tarka dalika arrinkaa sagoo laga taga min afcaali mutajabiriina kuwa muxuu ahaa ahlu muxuu ahaa tajaburka ah kibirka iyo muxuu ahay awood isbidka iyo kuwa muxuu ahaa afcaashooda ay noocaas tahay weyaan almutakabiriin ay isweynaysiiyo oo nabigeena alai slat slam uu caddeeyey in muxuu meel xun la geyn doono sala allahu aleh ali waslem annawcu raabicu nooca afaraad oo inuu hormariyo cala shuruuci gudagalka markuu gudagala fi baxi agga baxdiga watadriisi wax dhigitaanka dadka u dhiga iyo baritaanka qira'ata shayin ayuuqadima inuu ka hormariya cala shuruuci gudagalka uu gudagala fi baxi xagga baxiga iyo watadriisi wax dhiga oo cilmiga dadka u dhiga qira'ata shayin shay akhrintiis oo min kitaab illahi kitaabka alla kamid tacala kor ay tabarukan isagoo barakaysana watayamunan barakaysana weyaan aw kamaa amaba sida huwa alcaadatu caadada meesha la jooga tahay weyaan fain kaana haddii ay tahay fain kaana hadduu yahay cafwan dalika arrinka isaga oo qur-aanka in la ahriyo fii fain kaana haddii ay tahay weeyaan dalika arrinka isaga ah fii madrasatin madraso oo shurita la shardi yeelay fiiha gudaheeda dalika qur-aankaas in muxuu ahaa la akhriyo itabaca wuu raacaya ashara shardiga ayuu raacaya oo nin baa madraso furtay wuxuu yidhi wax lagu dhigto ama meel furay kadibna wuxuu yidhi saas waxaa loo aqriyo nidaamkaa la raaca saasaa la raaca weyaan wayadcuu wuu ducooynayaa caqiiba alqira'ati qirada muxuu ahaa markuu dhamay kadib linafsihi naftiisuu ducooynaya walilxaadiriina kuwa xaadira ayuu u ducooynaya oo meesha jooga uma intaa kadib ystaciidu bilah allu mxuu ahay magangalaya min ashayaan shayaan arajiim ee la fogeeyey wayusami lah alla weyne ayuu magaciisa sheegaya tacala koraayo wayaxmuduhu wuu ammaanaya wuu ku mahadinaya wayusalii wuu ku salinaya cala nabi nabigu ku salinaya sal allah alay slam wacalaa aalihi aalkiisu ku salinaya wa asxaabi asxaabtiisa wayataradaa raallihashu mxuu ilahay u weydiinaya can aimati lmuslimiin muslimiinta imaamyaalkood inaad ilahay ka raalli noqdo ayuu u weydiinaya weyaan iyo wamashaaihi mashaaikhdiisa wayadcuu linafsii naftiisa u ducoynaya iyo walilxaadiriin buu uducoynaya waliwaalidihim waalidiyaalkooda u ducoynaya ajmaciin dhammaantood weeyaan wacan waaqifi makaanihi booska wax lagu ahrina qofku waqafka ula baxay walow toban shilinba muxuuha ku darsaday ayuu ducoynaya in kaana dalika hadday arrinta ay tahay fii madrasatin aw naxwiha masaajida la mid ah iyo wixii la midka weeyaan jazaan isagoo ugu abaalguda lixusni ficlihi ficilkiisa iyo samaynta uu sameeyey wanaaggeeda wa taxsiilan iyo xasilin uu u xasili liqasdihi qofkaas msha muxuu ahaa waqfay waqafkaad la baxay qasadkiisi inuu xasiliyo weyaan wa kaana bacduhum barkood waxay ahayn yuahiru mid dibdhiga culimmada qaar ka mid a ah weeyaane nafsi naftiis inuu sheega fi ducaai ducada can alxaadiriina kuwa xaadiray ayuu ka marin jiray oo markuu inuu duceey ay noqoto allahuma qfir lilxaadiriin allahuma qfir liulaab kadibuu marka mxua isaga naftiisa uu samayn jiray weyaan saasuu dhihi jiray nacam wa kaana bacduhum culimada qaarkood waxay ahaayeen yuahiru mid dibdhiga ayuu ahaa dikra nafsi naftiisa sheegitaankeeda fi ducaai ducada can alxaadiriina kuwa jooga ta'aduban isagoo muxuu ahaa edab iyo watawaaducan hoosudhig la imaana weyaan laakiin warka lagu laabay sheekh hadalkaas laakiin ayuu geliyey laakiin warka lagu laabay adducaau ducaa oo loo duceey linafsihi naftiisa qurbatun waa alla u dhawaasho qofka inuu naftiisa u duceeyo alla u dhawaasho wa wa bihi ilayhi xaajatun wa bihi ducadana ilayhi asaga xaggiisa xaajatun baahan yahay waliithaaru in lisu dooro bilqurabi waxyaabaha alla looga dhowaana iyo wa bimaa shay yuxtaaju ilayhi loo baahda sharcan xagga sharciga khilaafu almashruuc sida mashruuca ay khilaafsan tahay weeyaan oo hadda safka hore inaad tira hebelow muxuu ah soo gal adiga ood adiga uga baxdo arrinta ayada waxay khilaafsan tahay sida mashruuca wa yu-ayiduhu waxaa ayida oo arrinta ayada xoojinaya qowla allahi tabaaraka wa tacaala quu anfusakum wa ahliikum naara alla wuxuu yidhi naftiina ka badbaadiya iyo ehelkiina naar naar weeyaan waqala nabi nabig wuxuu yidhi sal l slm ibda ku bilow binafsiga naftaada ku bilow uma intaa kadib biman duul ku bilow mxuu ahaa ducada oo ku xiji weeyaan tacuulu aad adiga aad masruufta oo mas-uuliyaddeeda ay ku saaranta weyaan xadidka waa xadid saxiix weyaan wa haada alxadiid xadiidkan oo kan ah wain warada haba ku soo arooray fi linfaaqi bixinta oo xoolo bixinta ku soo arooray falmuxaqiquuna muxaqiqiinta oo culimmada ah yastacmiluuna waxay u isticmaalaan fii umuuri alaakhirati umuurta akhra ay u isticmaalaan weeyaan wa biljumlati guud ahaan falkullu dhammaan xasanun waa mid wanaagsan waqad camila waxaa ku camal falay bilawali kan hore oo nafta in lagu bilaaba kadibna xaadiriinta lagu xijiya qowmun qolo oo culimada ka ah ku camal faleen wa bihaani kan labaad oo in xaadiriinta lagu bilaabo dadka muxuu ahaay meesha goobjoogga ah kadibna qofka sheekha muxuu ah naftiisa ku xijiyo culimo kale ayaa ku camal faleen ayuu marka dhammaanba khayr ayaa ku sugan insha allahu tacaala waaa ballanta waxay ahayd in kitaabka uu mutasalsil noqdo oo ilaa uu ka dhammaada habeenka jimcada fatwada ay jirta inta kale u socdo saasay ballanta ahayd laakiin mararka qaar waxaa laga yaabaa waxaadan filayn baa imaani masjidka waa taqaanaa waa mawa culimmada soomaaliyeed ayaa markay yimaadaan ummadda uga faa'iideeyo oo ummaddii qalbigeedii awgeed culimo weyn oo dhowr ah ayaa noo joogaan marka habeenka talaadado habeen dambe iyo habeenka arbacada iyo habeenka khamiista saddexda habeenba nadwa ay culimo weyno ilaa afar ay ka qayb geli doonaan insha allahu tacala masjidka ka jiri doonta canaawintooda iyo culimada iyona gadaal laga ilaalin doona sidaa awgeed saddexdaa beri kitaabka waa noo aftax ma sabtiga soo socdaan insha allahu tacala dib ku bilaabi doona hada wallah aclam wsala allah wasalam abdi rasuuli mustafa